wuxuu ahaaday jaar majruurka wa fiihi baabkan aydan noqosha aydan muxuu leeyahy baabkii ka horreeya afar masale ku sugne kana afaraa ku sugan aydan macnaheedu waa aada waa noqda wey ah, mar kalaan ku noqoyna afarnimada kii horena afaraan idhi kana afaran len waa intaas wa fiihi baabka daahaa afarta masale mid ka mida annahu shaaniye laabudda waxaa lagama maarmaan ah min tacaluqi اljaari jaarka inuu tacaluqo walmajruuri macna waa ku jira meesha waa soo gaabin jaar majruurku waa inuu tacaluqa waa laga maarmaan ixdaahaa afarta masale midood annahu shaaniye laabudda waa laga maarmaan min tacaluqi اljaari wاlmajruur jaarmajruurka tacaluqidiisa bificlin uu ku tacaluqo aw bima ism uu ku tacaluqo fii macnaahu macna alficli ficil macnihiisa ku sugan sida ism faacil sida ism mafcuul sifa mushabaha amhilatu balaga ismu tafdiil iyo kayrkood inuu ku tacaluqo sida masderka oo kale waqad ijtamacaa waa kulmeen ficil iyo isimkii shabahay fii qowlihi ilaahay qowlkiisay ku kulmeen tacaala ilaah wuu sarreeyaahe ilaahay qowlkiisan ama waxaa iskula jira jaar majruur ku tacaluqa ficil iyo jaar majruur ku tacaluqa wax ficil macnihiisa wadta oo ah ism mafcuul waqad ijtamacaa ficilkii iyo bimaa fii macnaahu alifta alifulinaynka ijtamacaa ficil iyo waxaad u celinaya bimaa fii macnaahu ficil iyo isim macno ficil wata waqad ijtamacaa ficilkii iyo isimkii macnaha ficil lahaa waa kulmeen fii qowli ilaahi qowlkiisay ku kulmeen tacaala ilaah wuu sareeyaahe ilaa uu ku qowray ancamta calayhim dadka adu nimcayda dushooda hayrilmaqduubi calayhim kuwa dushooda loo caroodayna kayrkood ah macalmushaahidku wuxuu yahay laba calayhimaa meesha ku jirta calayhimta hore ficilkay ku tacalluqee ancamta ah, mafcuul bihi alena markaasoo kale mahalka jaarmajhuurkaas waa ka nasbisan yahay calayhim dambena almaqduubi oo ah ism mafcuulay ku tacaluqee maxalka waa ka rafcisanta waa naay faacilka ism mafcuulka almaqduubiya ism mafcuul ah, ah ism mafcuulkaas naay faacilkiisi wey maxalka waa ka rafcisanya marka calayhimta hore ficilay ku tacaluqd oo ancama ah calayhimta dambena ism macna ficil wato qadiba macnaheedii wata uu ku tacaluqay nabad waa ogaanay marka in ficilna wax lagu tacaluji karo ism macna ficilna wax lagu tacaluji karo iyo wa qowl ibni dureyd ibnu durayd qowlkiisi oo uu yidhi washtacala almubyadu fii muswadihi mila ishticaali naari fii jazli اlqada washtacala waa huray almubyadu madaxa kiisii caddaa fii muswadihi muswadi ra'si madaxa kiisii madoobaayuu ku horay ah, waisdhex qaadeen ciraa i qaadatay wey ah, tintii madoobeed tin cadaa ku dhex baxday washtacala wuu huray waa ku faafaya hadda loola jeedaa isticaalku waa loo istcmaalaa dabku markuu holco oo uu geedaha ku faafo oo u gubayo xooga u gubayo alraa istacala haddana intashara loola jeedaa washtacala waa huro waa ku faafay almubyadu tintii caddaa fii muswadihi muswadi ra'si madaxa tintiisii madoobaa misla ishticaali naari dabka huridiisa oo kale misla ishticaali naari dabka huridiisa oo kale fii jazli اlkada geedka magaciisa qadaha la yidhaahdo qorigiisa uu ku faafo maxalushaahidku wuxuu yahay laba jaar majruura ku jirta gabaygan kan hore wuxuu yahay fii muswadihi jaarmajruurkaas waxaa lagu tacalujinaa ficilka ishtacala ah jaarmajruur labaadaa ku jiro fii jazli اlkada waxaa lagu tacalujinaa masderka ishticaalka ah ishtacala ishticaalan iftacala ifticaal soo maaha masderkaa lagu tacalujina marka beytkaa maxaa noogu jira laba jaaru majruur aa noogu jirta laba jaaru majruur oo midna ficil ku tacaluqay midna ku tacaluqay bimaa fii macna alficil labadaasaa noogu jirta laakiin icraab kala ku banaanu ku yidhi beytkan oo waxaa banaan ficilka inaan waxba lagu tacalujina asmaa kaliya wax lagu tacalujiyo oo waxaad leedahay fii muswadi jaarmajruurka almubyadi ku tacaluji washtacala waa huray almubyadu kii caddaa fii muswadihi madaxa kiisa madow dhexdiisana ka caddaa madaxa madowgiisa tintii ka dhex caddeed almubyad ku tacaluji haddaad rabtana ka xaale washtacala waa huray almubyadu kii caddaa fii muswadihi muswadi ra'si madaxa kiisa madow xaal uu ku dhex sugan yahay mubyadku ah marka halkaas waxaa kuu soo baxay fii muswadii saddex exraaba ku banaane marka aan leenahay baydkan waxaa ku jira laba deliil in ficil wax lagu tacalujiyo iyo ma macnal ficli in wax lagu tacalujiyo waa marka aan idhaahno fii muswadihi waxaa lagu tacalujinaya ishtacala fii jazli اqadana waxaa lagu tacalujinaya ishticaal laakiin labada exraaboodoo dambe haddaan muswadihi exraabno oo aan ku tacalujino almubyad ama aan ka xaalayno baytkan dliil nooma ahan marka waxba dliil nooma hayo maxaa yeelay wixii o dhan waxay ku tacaluqeen ma fii macna اficl ee wax ficil ku tacaluqay kumaba jiraan markaas wuxuu ku yihi mhishaam waa in callagta haddaad ku tacalujido oo ku dhajido alawala mid ka horeeya jaarmajhuurka horeeya oo jaarmajhuurka horeeya waa kee fii muswadii wey waa in callaqta haddaad ku dhajido alawala jaarmajhuurka horeeya bilmubyad haddaad ku dhajido bilmubyadu bacad gelineed almubyaduna waa leeda xikaaya la yidhaha xikaaya sidiis iyadu xikaayoone haddaad ku dhejidood ku tacallujido ow jacaltahu amase jaar majhuurka hore aad ka dhigto xaalan xaalo minhu mubyadka laga xaaleeyo mutacaliqan xaalkaasoo mutacaliqan ku tacalluqa bikaa'inan aad leedahay xikaayatulxaala la yidhaha bikaa'inan hadda kaa'inintaas waa jaranta bacdaasaa jarayda laakiin xaaladiis hora looga xikaayoona bikaa'inan haddaad xaalkaasoo ku tacalluqaa dheh wuxuu ku yidhi waa in callaqta haddaad ku dhajido alawana jaar majhuur ka horeeya bilmubyadu haddaad ku dhajido ow amase jacaltahu jaar majhuurka hore aad ka dhigto xaalan mid laga xaalayna minhu mubyadka xaalkaasoo mutacaliqan ku tacalluqa bikaa'inan falaa daliila wax daliil ah fiihi beytkan nooguma sugna markaas beytkan marka daliil nooguma jiro aan idhaahno ficil iyo ma macnalficili a wax lagu tacalujiyaa aayadiiaan ugu filan markaas wa yustasnaa waxaa laga soo reebaa min xuruufi اljari xuruufta wax hoos dhigta arbacatu afaraa laga soo reebaa falaa tatacallaqu afartaasu ku tacalluqime bishayi shayna wa yustasnaa waxaa laga soo reebaa min xuruufi اljari xuruufta wax hoos dhigta arbacatun afaraa laga soo reebaa arbacadaasoo falaa tatacallaqu ay ama waxaad tidhaa falaa tatacalaqu istinaaf ka dhigo falaa tatacalaqu afartaasu ku tacaluqime bishayin shayna ku tacaluqime axaduhum axaduhaa arbacadii mid ka mid ah, waxaa jirta xuruuf aan meelna ku tacaluqin xuruuftaasu waa laba qaybood waa xarfujar zaa'ida iyo xarfujar shabiihun bizaa'id xuruufta aan meelna ku tacaluqin waa meeqo qaybood waa laba qaybood maxaa la kala yidhaha xarfujar zaa'id ah iyo xarfujar shabiihun bizaa'id waa labadaas wey oo xarfu jarka de zaa'idka maxaa la dhihi jiray huwa اladii laa yadul calىa macnan machuudin lahu walaa yaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacalaqu bih macno loo yaqaana ma leh umana baahna meel ku tacaluqo mid kale yidhaha shabiih bizaa'idna huwa اladii yadul calىa macnan machuudin lahu walaa yaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacalaqu bih saasaaba la yidhahdaaba waxa tacaluq u baahnaa waa xarfu jar oo asli ah oo macnihiisu ahaa huwa اladii yadul calىa macna maxuudin lahu wayaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacalaqu bi waxaas goormaa lasoo qaato waa horaa lasoo qaato waayahay marka xuruufta la soo reeba oo laleeyaha tacalluq male labadaas qaybood weeye waa xarfujar zaa'ida iyo xarfujar shami laakiin hal masale ku baraarug xarfujar zaa'ida haddii lagu yidhaahdo xuruuf asal noqon jirtay ee zaa'id noqota ee xarfujar weligiis iska zaa'iduma jiro xarfujar zaa'ida markaad maqasho xuruuftii awel asalka aheed oo xarfujar asliyo ahaa jirtay aamar mar zaa'id noqonayda amaa haddii lagu yidhaha xarfujar shabiih bizaa'id waa xuruuf la yaqaan oo mucayanoo weligoodba wax kale noqonba taasay ku kala duwan yihin waana arki doonaa insha allah wa yustasnaa waxaa laga soo reebaa min xuruufi اljari xuruufuljarki waxaa laga soo reebaa arbacatu nafar arbacada falaa tatacalaq waan ku tacalluqayn bishayin shayna afar waa ka badan yihiin sharxa markaan akrayna aan arki doona insha allahu axaduhaa arbacadii mid ka mid ah azaaidu waa xarafka zaaidka wadalika tusaalihii kalbabadi oo kale weeye wadalika tusaalihii naxwu qowlihi tacaala kafaa bilah ilaahay baa ku filan shahiidan markhaati kafaa faacilkeedu waa allahdaas kafaa bilah kafaa bilah ilaahay baa ku filan shahiidan markhaati ilaahay baa markhaati ku filan axad kale waxa weeyaan markhaati uma baahnid haddaad rabulcaalamiin markhaatigiis hesho haddaad rabulcaalamiin markhaatigiis hesho uma baahnid waana sida khaalibkaa kafaa faacilkeeda in la gelshaa ba zaa'ida hadday qur-aanka ku jirtana zaa'ida waa laga ilaaliya carabkee waxaa la dhaha sila la yidhaahdaa waa sida qur-aanka ugu badan laakiin maahan shardi maahan daruuro qasab maahan oo qur-aankaad ka heli kartaa kafaa faacilkeedii aanba u gelin wa kafa llaahu lmuminiina alqitaal wakafa allaahu almuminiina alqitaal kafa mar ma hal faacila iska qaaday ku kaaftoomi marna laba mafcuulay qaadee fiiri wakafaa bilaahi hadda fiiri hal mafcuul ma qaado faacilka iskaga kaaftoomo shahidantu waa tamyiis laakiin wakafa allaahu waa faacilkii almuminiina mafcuul awelkii alqitaalna mafcuul haanigii marka kafa maxay samayn kartaa hal faacil inay ku kaaftoonto maxaa kaloo la arkaa laba mafcuul inay qaadato waa yahay marka sida badan laakiin baa la gelshaa zaaida kafaada faacilkeeda qur-aanka marka joogtana waxaa la ihahda zaaid lama yidhaho qur-aane silo ama se tawkiid labadaasaa loo isticmaala maxaa la yska ilaaliya in la yidhaha zaaid maxaa la yska ilaaliya in la yidhaha xashwi maxaa la yidhahdaa laaqi saddexdan qalad wey qur-aanka loo isticmala inkastoo mufasiriinta qaar zaaidka aad u isticmaala ad arki karto laakiin laga fiican yidhaha culummadu waa laga fiican yahy marka waa sida qaalibka naxw kafaa bilah ilaahay baa ku filan shahiidan markhaati haye ayadoo lagu siyaadiyey taas waxay faacil haddana marka iyadoo faacil lagu siyaadiyey kanu kanu hore waxaan idhi waa haalib kafaa faacilkeeda in la gelshaa waa haalib waa haalib mar waxaa jirta ay waajibba tahayba mar waa waajib in la gelshaa waa kan ayadana wa axsin bizaydin zayd wanaag badana waa yad axsin bzayd cinda jumhuuri xaal miaalkaasu ahaaday cinda jumhuuri xaal ahaaday miaalkaas muxuu saas u leeyahay culummada gobol ay yihahdeen bizaydin baada ku jirtaa waa asliya axsinna waaba ficil amar mana aha iclu taajub mabahan ficlu taajub waa ficlu amar faacilki waa kuwa suraya bizaydin baada ku jirtana waa asliya saasay yidhaahdeen marka laakiin jumhuurtu waxay dhaha maya zayduntaa faacilka oo asalku wuxua axsana zaydun zayd ayaa wanaag lahaaday markaasaa ficilkii waxaa laga dhigay siiqada ah afcil afcil marka laga dhigay afcil waxay u eg tahay ficlu amar ficlu amarna isim daahir faacil uma qaato ficlu amar isim daahir uma qaato marka axsin zaydun xoogaa muuqaalki wa isqaba waaye markaasaa ba'da la gelshay litaxsiini lafdi marka waxaad tidhaahdaa ficlu tacajubka afcil ku socda in ba la gelshaa waa waajib manaa waajibka maxaa loo jeeda waajib luqawiyo wey macnaha luqada carabiga wax kale kuma banaana ee waajibkii oo waxa weeyaan oo istilaaxiga ahaa ma ahan loogalama jeedo halkan wa axsin bisaydin sayd wanaag badana waa yaabe cinda aljumhuuri xaalu ahaaday wamallaahu ilaah ma ahaanin bikaafirin mid moog wamallaahu haddana tana fiiri waxaa lagu siyaadiyey kabarkii maadu waa maan naafiyatun xijaasiyatun tacmalu camala laysa allahu aysimkeedi haafilan waa khabarkii haafilan ala dhihi lahaa bacdaasaa lagu siyaadiyey wama allahu bihaafilin wa ka min oo kale weeye fii qowlihi tacaala xaaluu ku sugan yahay maa lakum inima sugnaan min ilaahin ilaahun markaana waxaa lagu siyaadiyey mubtadihii lakumtu waa khabar muqadama jarmijhuurku ilaahna waa mubtada muakara maa lakum ini ma sugnaan min ilaahin ilaahun ilaah ilaahaasoo kayruhu allah kayrkiis ah markaana mubtada lagu siyaadiye minti nafyina waa ka horeeya bacda markaan joognay fiiri marna nafyiyaa ka horeeya wama allahu biaafilin marna nafyi kama horeeyo kafaa bilahi shahiid fiiri bacda marka la miaalina marna nafyiyaa ka horeeya oo waa manfi meesha lagu siyaadiye marna waa muhbat laakiin min tanfiiri min tanfiiri maa lakum inima sugmaan min ilaahin ilaahun mintaas way e siladu laakiin nefya ka horey wa hal min hal min khaaliqin dheh iyo wa qowlihi weeye tacaala hal min khaaliqin mid wax abuura khaaliqaasoo hayrullah hal min khaaliqin khaaliq waa mubtadi khaaliq waa mubtadi mintaa lagu siyaadiyey waxaa weeyaan hayrdu ayadaa laga sifayna maxaa yeelay khaaliq majruuratun lafdan marfuucatun maxalan maxalka waa ka rafcisanta ilaa waa mutade marka kayruda waa ka sifayne hal min khaaliqin mid wax abuura khaaliqaasoo khayrullaahi alla kayrkiisa miyaa lakum idiin sugnaaday marka markaasna waxaa lagu siyaadiyey mutade laakiin weli isbaat maahan waa nefyi sababtoo ah harsha meesha xarfu istifaamku waa suuri istifhaam istifhaamkan maxaa la idhaha istifhaam suuriya maxaa loola jeedaa waa istifhaam bimacnaa nafyi ah bal asaga ka xeel dheeraa la yidhi nafyiga caadiga istifhaam inkaari bimacnaa nafyi a la yidhaha bal horta intaan aan soo sharaxno albaabu baabkii baabkii ahaani labeeyey kaa'inu fii dikri axkaami aljaari wاlmajruuri jaarumajruurka axkaamtiisa la sheegidiisu ku sugnaaday baabka labaad wuxuu ku sugnaaday jaarmajruurka axkaamtiisa in la sheego iyo darafka maxaa yeelay markuu jaarmajruur dhammeeyo uu darafkana halkaas ku sheegi doona insha allah isla baabkan marka baabkan jaarmajruur iyo darafuu ka hadla ah, duruufaanada laisku yidhaahdaaba darafka iyo jaarmajruurka wahaadalbaabu baabkan aydan noqoshee wahaadalbaabu baabkan fiihi baabka waxaa ku sugan aydan noqoshee arbacuun masaa'ila masalooyin afar ah daa afarta midood annahu shaniye laabudda waa laga maarmaan min tacaluqi اljaari wاlmajruur jaarmajruurka tacaluqidiisa waa laga maarmaan bificlin uu ku tacaluqo ficilkoo maadi maadi ah ow mudaaricin ama mudaaric ah ow amrin ama amar ah walow kaana naaqisan hadduu rabo ficil naaqis ahaadee cala alaصaxi qowlka saxnimada badan haddaan qabano ow amase bimaa shay inuu ku tacalluqo fii macnaahu macna alficli ficil macnihiisa ku sugan oo min masderin masder ah ow sifatin sifa ah ow naxwiha wax lamida ah ow naxwihimaa ama wax lamida ah wey min masderin masder ah beytka waxa weeyaan wuxuu noogu imaanay ibnu duray mila ishticaali ishticaalkaas wey masderkii soo ma jeedid bimaa fii macnaahu ficil macnihiisu wax ku sugan oo min masderin masder ah ow sifatin sifa ah sifada waxaa loola jeeda kasmi اfaacili wasmi اmafcuuli wa صifati mushabaha wa afcal tafdil afcal tafdil waa ismu tafdil amilatu maalaqana hadda isim faacilay kula mid tah ow naxwihimaa ama masder iyo sifa lamida ow naxwihimaa xaa loola jeedaa fiiri xaashiyada kasmi اficliyaa loola jeedaa sida ismu ficil oo kale maxaa leedahay nazaali bisaydin sayd ku deg inzil bihi wey o maxaa kaleeto iyo waxaa loola jeedaa wاlsm اlmuawali biاlwaصfi iyo isimka waصfinimada lagu awilo sida wahuwa allah aladii waa midkii ilaahun macbuudun lagu caabudo fi الsamaa'i kor wa fi اlardi dhulkana lagu caabudo samada alla lagu caabudaa malaa'igta iyo makhluuqa joogaa alla kaliyahay caabudaa dhulkana mu'miniintu allay caabudaa samada lagama yaqaan waxaan allah in laga caabudo dhulkaana waxa jooga kala qaybsameen weliba dhulka waxa kala qaybsana waa jini insi kaliya ee makhluuqa kale wax kala qaybsana marka dhammaan allahay caabudaan samada dhammaan waxaa joogan allah kaliya caabudaan hal mushrik lagama helo soo ma jeedi dhulkaanna wax aan jini insi ahaynoo mushriga lagama helo oo ilahay qayrkiis caabudo jiniya insiyaa kala jabay dhulka intii joogta ayagaa kala jabay jabaa ilaah keligiis caabuda jabna alla qayrkiisa caabudaya makhluuqaadkooda kale iska caabudaan marka huwa اladي fi الsmاء ilaah wa fi اlarضi ilaah marka hadda fiiri fi sama jarmajruurka kaa lagu tacalujiyey ilaah ilaah macnidu waa maxay macbuud sida kitaab maktuub firaash mafruush kitaab maktuub oo kale waayo ilaah ma'luuh bimacnaa macbuud ku la caabudo fi samaa'i lagu caabudo wey wa fi lardina lagu caabudo marka hadda ism oo wafi lagu awilayo wafi ahayn aa lagu taxalujiye jaarmjuurka fi samaai waay wlmuraadu macnaha loola jeedo bitacaluqi tacalq xaa tacaluq loola jeedaa wlmuraadu macnaha kan loola jeedo bitacaluqi tacaluq alcamalu ku camal falid weeye fii maxaliljaari wاlmajruuri jaarmajruurka maxalkiisa lagu camal falo nasban nasbana lagu camal falo aw rafcan ama se rafco jaarumajruurku labadaasu noqona jaarumajruurka caamilka lagu leeya waa ku tacaluqa ah ama waa nasbina ama waa rafcina bis waxa dhawna waa maalka ah, maalkuu ka rafcina jaarumajruurka wada socda uu maalka ka rafcina marka maalka laga rafcea markuu naaifaacil noqdo keli ah inta kale haddii jaarumajruur la tacalujina aad aragto maalka waa ka nasbisay waa mafcuul b ah, waatan la yidhaha ficilkan xarfujarkan uu ku tacadiyey oo mafcuulnimo ku qaatay wey macnaheedu wlmuraadu macnaha loola jeedo bitacaluqi alcamalu camalfalidu way fii maxali jaari walmajruur lagu camal falo nasban nasbana lagu camal falo ow rafcan rafco misaalu tacaluqi اljaari wاlmajruur jaar majruurka tacaluqidiisa misaalkiisa bilficli uu ku tacaluqo naxwu marartu waxaan soo maray bizaydin marartu waxaan soo maray bizaydin aan soo maray ficilka macnihiisaad ku dhejinaysaan majruurka ah, marartu bizaydin zaydaan soo maray zayd iyo waxaa isku dhejine iyo ficilka aad isku dhejine hadda jaarmajruurkaas maxalka waa ka nasbisan yahy faljaaru wlmajruuru fii maxal nasb weye bimarata aa lagu nasbiye mafcuulnimo wa oo ficilkaas maxaa la idhahdaa yatacadaa bixarfi ljr ficilka noocaas oo kale mafcuulka wuxuu ku qaataa jaarmajruur aa la idhahdaa toos isagu ma qaadan karo ficilka maraa wa mihaalu tacaluq اjaari wاlmajruur jaar majruurka tacaluqidiisa mihaalkiisa bimaa shay uu ku tacaluqo fii macna ficli ficil macnihiis ku sugan naxwu zaydu zayd mamruuru bihi waa mid lasoo maro zaydu ninkii zayd ahaa mamruuru bihi ku lasoo maro wey hadda fiiri mamruuru so ism mafcuul maaha bihdu waa jaar majruurkaas waa naab faacilkii hadda aljaar wاlmajruur waa lagu tacalujina haddana macnaheedu waxay tahay waa naab faacilka maxalka waa ka rafcisay darabtu al aljaar wاlmajruuru fii maxali rafci naab faacil mamruur ad leed ah, waaba naa aacilkii dhamaan wuxuu ku yidhi faljaaru wاlmajruuru jaar majruurka jaar yaaca ah, bacda majruurna yaaca ah, hada faljaaru wاlmajruuru fii maxali rafcinu ahaaday khabarkii weeye cala niyaabatiana lagu rafcinaa naaib noqosho cala niyaabatiya lagu rafcinaa can faacil laga naaib noqdo bimamruurna ayaa lagu rafcinaa bimamruur marka rafciga laba jaar majruuraad ku tacalujinaya calى niyaabati rafcaad ku tacalujine bimamruurna rafcaad ku tacalujine faljaaru wاlmajhuuru fii maxali rafcin ayuu ahaaday calى niyaabati naaib noqoshaa lagu rafcina can ilfaacili faacil laga naaib noqdo bimamruurana lagu rafcina oo caamilka rafcinaya waa mamruur isimkaas mafcuula ku camal fala waqad ijtamaca waa kulmeen ay tacaluqu tacaluq bilficli ficil lagu tacaluqo iyo wa tacaluqu tacaluq bimaa shay lagu tacaluqo fii macnaahu macnaalficli ficil macnihiis ku sugan fii qowli tacaala ayay ku kulmeen ilaahay qowlkiisa labadiiba ku kulmeen ayadoo ficil lagu tacaluqa iyo ayadoo lagu tacaluqa wax macno ficil wata ancamta calayhim hayr اlmaqduubi calayhim ilahu ku qowlay facalayhim alwalu facalayhim facalayhim waa mubtada ogow alawalu ayadaa laga sifaynaya waa rafcisanta ma qusida lafdhu fahuwa sm waa sm falayhim alayhim alayhim tala walu horeeya mutacaliqun wuxuu ku tacaluqaa bificlin ficil wahuwa ficilkuna ancamta weeye waa maxalu maxalkiisu nasbun wey ancamta aad u nimcayday alayhim korkooda aad u nimcayday maxalka waa ka nisbisan jarmjurkaas halkaasuu ku tacaluqa وعalayhim عalayhim عalayhim taأsani labeeyaana mutacaliqun wuxuu ku tacaluqaa bimaa kii fii macna ficli ficil macnihiisa ku sugnaaday wahuwa almaqdubu weeye ah, wahuwa almaqdubi si xikaayadii la ilaalina almaqdubi weeye wa maxaluhu عalayhim ta dambe maxalkiisuna rafcun god weeye cala niyaabati naaib noqoshaa lagu rafcinaa can ilfaacili faacil laga naaib noqdo waqad اجtamacaa ficilkii iyo kii ku macnaha waa kulmeen ayda noqoshee mar kale haddana meel kale oo ay ku kulmeen ficil iyadoo wax lagu tacalujina iyo iyadoo wax lagu tacalujina ism fii macna alficli ah waqad ijtamacaa ficilki iyo kii ku macnaha waa kulmeen ayda noqoshee fii qwli fii qowli abibakr ibni duraj fii qowli abibakrin ibni duraj waa culummadii luqada waxba diin kaleha ka dhegaysan ee luqada unbaa laga bartaa luqada ka fiirso warkiisa kale xashiyada xoogaa soo aqriya luqadaa laga fiirfiirsadaa kitaabkiisa hy ah, waa fii qowli abibakr ibni durayd ayay ku kulmay ibnu durayd fii maqsuurati kitaabkiisa maqsuurada waa qasiido ah, qasiido oo qaafiyadeedu alif ay ku horsanaydo wey alif ay ku horsanaydo wuxuu ku yidhi maqsuuradiisa washtacala waa huray waa bilowga agagaarkiisaba bilowga hal bayd mise laba bayd wax aan badnayna ka horeeyaba laba baydaa ka horeeyay meel meelahaas washtacala waa huray uu yidhi waa faafaya loola jeeda manaa intashara washtacala waa huray ama waa faafay almubyadu tintii caddaa fii muswadihi muswadi ra'si madaxa tintiisii madooba dhexdeedu ku faafay ciraa iqaadatay uu leeyahy ciro aa iqabsatay oo tintii madoobad ku dhex aastay misla shticaali naari dabka huridiis iyo faafidiisoo kale fii jazli اqadaa geedka qadah ladha waa geed magaciis alqadaagu waa geed waxaa ladha qoryo waaweyn ayuu leeyahy markay qalalaan dabka haddaad ku dhajido holcahalay sida basiinkii oo kale haddana waa baaqi noqon ahlay dabkiisu ma baabao dhuxulihiisu dhammaan maayaan oo geedaha sida dabiiciga waxa la yaqaan geedka hore ka holca horuu ka dhammaataa dhuxushiisu kan laba dabeec isku darsadaa l asagoo degdeg uholcaa sida basiir inaad ku shiday iyo asagoo baaqi noqona labadaas isku darsadaa le wax la yaabi marka geedkaas qorigiisa sida dabka ugu huruu ku yidhi mila shticaali naari dabka huridiisa oo kale ifaafidiisa fii jazli qadaa geedka qadaha la yidhah dhuxushiisa waa jazligu waa qoryaha qoryaha la shito qoryaha halkaan qori lagama yaqaan xaabaa la yidhah magaalada xaabo xaabo ee laydhaha wixii la shito qori mid kaloo dhacayo dadka dilaya inta la arkay magacii qori halkan lagama yaqaan ilaahay awooddiis waxa la shito maar dabka la saaro xaabaa laga yidhaha halkan magaalada anaga xaabo waxaan u qiinay wax oo yaryaroo oo maara dabka marka hore <laughs> marka hore la saaro lagu holxiyo ee xaabo qoryo ma aha kuwa waaweynna qori ay ahaayeen kuwa yaryaroo dabka markaas lagu shidana xaabay ahaayeen wixii oo dhan hadda magaaladan xaabo wey Ah. <laughs> marka manaa waxaa loola jeedaa haddeer halkaan jasmigaaba ka fahmayba waaba geed weyn oo istiwaanahan camal ah, oo weyn kaas wey marka qoryo waa weyn oo qalalay wey qoryaha looma jeedna midkaan dhacay wax dilay maa waa geed weyn oo qalalay kuwa baadiyaha oo laga soo guroo kale oo baabuurta lagu sido maaragtee kuwaas <laughs> kuwaas wey ah, kuwaas wey sheikayni sheekh isxaaq macalin xasan ilaahay jannaha ku abaalmariyo alfiyada iyo badrudiinka ii akriya wuxuu dhihi jiray magaalo reer magaalo haddaad u akriydo laba sheeyaa lagaa rabaa yidhi soomaaligana bar kitaabkiina bar haddaad kitaab kali akrido wax ku fahmaya wax kula socdnina lama arko reer magaal degma yihiin reer magaal hawla u taalla waayahay marka maxalushaahidka waxaa laga rabaa laba jaar majruura beytka ku jirta fii muswadihi fii muswadihi jaar majruurkaas waa ku jiraa fii jazli qadana waa ku jiraa waxaa ku jira ficil iyo kelimad ficil macnihiis wadata ficilku waa ishtacara macnihiisina waxaa wata masderka misla shticaali naar ishticaalka marka jaarmajuurka hore ficilka ku tacaluji fii muswadi jaarmajuurka dambe fii jasnina ishticaalka ku tacaluji markaas waxaan leenahay beytka laba daliilanka waxaan daliil uga heli karnaa ficil in wax lagu tacalujiyo ma fii macnan ficil wax lagu tacalujiyo labadiiaa ku kulmeen aan leenaha markaas laakiin ixraab kale beytka ku banaan raab kale beytka ku banaan beytka waxaa ka horeeyey imaa taray xashadun kuu dhiga raqam labo waa ka ka qabtay ima way meesha ogow waa in shardiya iyo maa zaa'idadii fa imaa taray inay lamid tahay xagga iraabkan ula jeeda raabka imaa taray gabaryahay haddaad aragto raasi madaxayga xaakaa qad xaakaa xaala uu shabahay lownuhu midabkiisu durata subxin subxiga awelkiisa adura wa duratu shay awalu shay wey shayga awalkiisa wey fiiriya subaxdii subaxdii marka waagu soo beryayo iftiinka hoos ma ka muuqda hoos korna mugdigiya saaran sidii oday waxa weyn isqarinaayo madoobaysan marsadaad moodaa oday madoobaysan marsaday ilaa hana fadeexayn markaasaa tintii hoos ayadoo boosh adag ay ka soo kaceen mid ayaan dhaweysaa horaada ilahay ma ka baqay miya jannada carabteeda ma helaan dadka madoobida marsaxaa kugu dhacay hoos waa bush korna waa dhuxul madow markaas miya war iga hayda aniga tinteedu nuucaana aheedo madowga habeen dhawaadaa la ii sheego gaalo dad muslimaad dhibaato u geysata anigana gaal nacaybkaasa meel fog iga gaaray muslimkana waa jeclaa naxdintii qaq ma idhi hoosay boosh ka noqotay laa ilaaha ila allah maxamed ada ilaa beenu saas waa u taaran been badan marka subxiga markuu hoos fiiri ka soo dhalana hoos maxaa ka muuqda caddaan kor maxaa saaran madow waa intaas fiiri wuxuu idhi in maa taray haddaad aragto ra'si madaxayga xaakaa qad xaakaa xaalu shabahay lownu midabkiisa durata subxin subxiga awalkiisa taxta adyaali duja mugdiyaalka faraqyaalkooda hoostooda xaalu ka soo muuqdo mugdigiyaa kor saaran soo maaha mugdigiyaa kor saaran mugdigaas hoostiisa taxta adyaal adyaal waa jamcu dhayli waa faraqa so adduja waa jamcu dujiyatin marka mugdiyaalka faraqyaalkooda faraqaas hoostiisa subxigii oo ka soo muuqdaan imoodahuy waa ciro iga soo yaacaya waa ciro iga soo yaacaya markaasuu yidhi washtacala waa huray wada dhex galo waa ku faafay almibyadu tintii caddaa fii muswadi madaxa kiisii madoobaa misla shticaali naari dabka faafidiis iyo huridiisoo kale fii jasri اqada geedka laydha qadaha qoryihiisa waaweyn uu ku dhex faafo fa fii muswadihi wuxuu ku yidhi muswadihi mutacaliqu wuxuu ku dhegah ku tacaluqaa bificlin ficil wahuwa ficilkaasu ishtacala weeye wa fii jazlina mutacaliqun wuxuu ku tacaluqaa bimaa isim fii macna اficli ficil macnihiis ku sugnaaday wahuwa ishticaal weeye wain callaqta haddaad ku dhejido aljaara wاlmajhuura awala jaarmajhuurka horeeya oo fii muswadihi ah wa huwa fii muswadihi weeye bilmubyadu haddaad ku dhajido ow amase jacaltahu jaarmajuurka hore aad ka dhigto xalan mid laga xalaynaa minhu mubyadka mutacaliqan xaalkoo mutacaliqan ku dhega oo ku tacalluqa bikaa'inan kaa'inkaasoo maxduufan la xadfay falaa daliila markaas wax daliil ah fiihi beytka uguma sugna cala ijtimaacihimaa labadii inay kulmeen marka labadiiba inay kulmeen ficil wax lagu tacalujiyo iyo ism ficil macnihiis wato wax lagu tacalujiya markaas kuma jiraan beydka maxaa yaele labadii jeer majruurba ismay ku tacaluqeen markaas calaa ijtimaacima maxaa yeelay lianna aljaara wاlmajruura jaarmajruurka jaarmajruurka alwala ee horeeya jaarmajruurka horeeya iyo waaniya midka labeeya mutacaliqaani markaas waxay ku dhegayaan bimaa isim fii macna اficli ficil macnihiis ku sugan wahuwa isimkaasu almubyadu weeye aw kainan ama se waa kainan almubyadu weeye o ama se kainan weeye jaarmajuurka hore markaas waa jaarmajuurka wuxuu ku tacaluqaa mubyad ama se kainan oo laga xalaynayo labadu mid ku tacaluqa wey markaas jaarmajuurka horeeya washtacala hadda waa ka baxay icraab wuxuu ku galay macne washtacala macnaahu macnihiisu intashara waa faafay wey wlmubyadu shadiidulbayaan cadaankiisu wuxuu daran yahay weeye wa damiiru damiirka fii muswadii ku jiraana caa'idu wuxuu laabana calaa ra'si madax madaxaasoo filbeyti beytka ku jiray beytkaoo qablahu beytkan ka horreeyey oo annaga akrinay in maa taray ra'sii waa kaasa halkaas uga jira marka halkaasuu damiirka u laabanaa wa mila miladaana binasbi ayaa la akriyey amase binasbi xaal u ahaaday waa mila mila binaصbi xaal u ahaaday mafcuul mafcuul wey laqbada yaa fahma waxaan laqbayna adi yaay ma fahmay ya hay haddaad fahmaydo dhegayso marka waa mila mila binaصbi xaalo u ahaaday mafcuul bih wey mila maxaan iraab khabarkii awe nabad ayr intaasaan rabna waxa wey meeshaan waxaan rabnaa caamilka macmuulka si ta sax in loo fahmo khalaas kadib maqsuulka iyo diinka alle la barto waktigaan meeshaan lagu dhammayn laakiin si daqiiqa waa in loo fahma waaya waa mila mila binasbi xaala uu ahaaday mafcuulun mafcuul weeye mafcuulkaasoo muطlaqun la sii daayey waljazlu jazlina alkaliidu waa mid ka ad adag min alxadabi qoryihii xaggooda xaalu ka ahaaday xadabka alyaabisi qalalan walqada alqadana shajaarun ged weeye geedkoo macruufun la yaqaan idaa waqaca hadduu ku dhaco fiihi geedkaas dhexdiisa annaaru dab dab hadduu ku dhaco yashtacilu waa huraa waa holxaa wey yashtacilu waa huraa sariican ishticaalan hurid ishticaalkoo sariican deg deg ah wa yabqaa waanu baaqi noqona zamaanun wakti dheerna labadaas isku darsaday deg degna waa u huraa wakti dheerna waa baaqi noqona ويبقى waa baaqi noqona زmانا وkti wktigo ويبقى waa baaqi noqona dhe زmانا wktigu baaqi noqona dhe saas wey شhaبha iبن durayd waa shabahay bayaada shaybi cirada cadaankeeda shabaha iبن durayd wuxuu ku shabahay bayaada shaybi cirada cadaankeeda iyo wantishaarahu faafidiisa uu ciradu ku faafaa في ra'si madaxiisa wuxuu ku shabahay biishticaali naari dabka faafidiisa fii filxadabi qoryaha uu ku faafaa qoryaha alkaliidi ad adag iyo wantishaarihaa naarta faafideeda fiihi filxadabi uu ku faafayo wa yustasnaa waxaa laga soo reebaa min xuruufi اljari xuruufta wax hoos dhigta arbacatun afaraa laga soo reebaa arbacado falaa tatacalaqu bishayin aan shayna ku tacaluqayn waxaa laga soo reebaa afar xarafan waxba ku tacaluqayn afar kaliya maan hoos xaashiyada ka fiiri meeshaas arbacatan uu yidhi zaada ibnu hishaam wuxuu ku siyaadiyey fi lmuqni kitaabkiisa faa'iidada badani muqni labiid can kutubi acaariir juska labaad صafxada afar boqol afartan iyo ko ilaa afar boqol afartan iyo labo wuxuu ku siyaadiyey ruba wakhala wacada waxaasha afartaasuu ku siyaadiyey afartaas ayaguna meelna kuma tacaluqaan afartaas saddex ka mid ahaa xurufulistisna aheed afar weeye ruba khala cada xasha afartu waa afar xaraf jaar markaan markaan afartu waa afar xaraf jaar laakiin xurufulistisna saddexaa aheed saddexaa aheed oo ah khalaa cada xaasha saddexdaas marna waxay noqon jireen xuruuf jaar waa waxaa ka dambeey markay jiran yihiin marna waxay noqon jireen ficil oo maadi ah waa waxa ka dambeeya marka nasbisan yihiin marka afartaas meel dhigo afarta uu kuu sheegayn arag marka aan isku darna markaasi waaya afartan oo xaashiyada kuugu taallaa waxaa la xarfuljar shabiihun bizaaid ayaga marnaba asal ma noqdaan laakiin afartan uu kuu sheegi doono oo u hadda aan akri doono xarfu jar shabiihun bizaa'ida iyo xarfu jar asli iyo marna zaa'id noqdo wey way iskugu jiraan xuruuf zaa'ida xuruuf zaa'ida mar haddii lagu yidhaahdo maruu asal noqdo laakiin haddii lagu yidhaha xarfu jar shabiih bizaa'id weligiis wax kale ma noqdoba weligiis wax kale ma noqdo marka afarta uu kuu sheegi doonaa zaa'id iyo shabiih bizaa'id ay iskugu wala jiraan kuwa marka zaa'idka marmaray asal noqonaya mar walba zaa'id maaha waa inaad la socotaa wuxuu ku yidhi axaduhaa arbacadii mid ka mid ah alxarfu waa xarafka xarafka azaa'idu dheeraadka wadaalika tusaalihi kalbaay waa ba'doo kale ba'da azaa'idati lagu ba'da azaa'idati ee zaa'idka ku ah fi faacilka lix meeloodaa lagu siyaad yahay ag soco ah, lix meeloodaa lagu siyaad yahay la soco xashada lixda waa kuu dhiga hadda kitaabkaan akraynaana afaru ku dhiga markaan afarta akrino aan xaashiyada laba ka soo qaadayna lixdu saasa inoogu buuxsame khalaas kalbaay sida badoo kale w bada azaa'idati oo ziyaadada fil faacil faacilka ziyaadada ku ah wadaalika tusaalihi naxwu kafaa billaahi shahiidan ilaahay baa markhaati ku filan oo kale weeye sida badan waaba la gelshaaba kafaa faacilkeeda bacdaasaa la gelshaa waa haalib waajibna maaha iyo wanaxwu axsin bisaydin sayd wanaag badana waa yaabe cinda aljumhuuri xaalu ahaaday jumhuurta agtooda wuxuu cinda aljumhuuri kuu leeyahay culummada nuxaadda qaar ka mid ah ayaa waxay leeyihiin maya ma ahan xarfujar zaa'ida waa faraa yaxya ibnu siyaad waa zajaaj waa zamaqshari waa ibnu kharuuf waa ibnu kaysaan waxay leeyihiin maya amar xaqiiqa weeya weye afcil axsin waa amar xaqiiqa ba'duna waa xarf jaru asliyahay leeyihin ayagu marka cinda aljumhuur saasuu kuu leeyahy marka hadda waxaan haynaa bacdi oo lagu siyaadiyey faacil kafaa bilaah axsin bizaydin labadaba waa faacil labadana waa muhbat ee wax manfiya kuma jiraan walaslu asalku wuxuu ahaa kafallaahu alla ku filan shaydan markhaati wa axsana zaydun zayd ayaa noqday mid wanaag badan saasuu ahaa birafci ayaa la akriyay zaydun ah. faziidat ilbaau bacdiyaa lagu siyaadiyey fi lfaacili wa axsinna bikasri siini xaalu ahaaday ficlu tacajubin weeye wazaaidati fi lmafcuuli iyo wazaaidati halkaad ku cadfee kalbaain zaaidati fi lfaacili diyad ku cadfee bacda zaa'idada ah ee faacilka ziyaadada ku ah kalbai bada bada azaaidati ziyaadada ku ah fi lfaacili iyo wazaaidati midda ziyaadada ku ah fi lmafcuuli dheh bacda mafcuulka ziyaadada ku ah naxwo walaa tulquu haridinina biaydiikum gacmihiinna ila tahlukati halaag ha ku ridinina walaa tulquu aydiyakum mafcuulu ahaa baa lagu siyaadiye hadda markaan zaa'id leenahay naxwadiyan barayna haddaan idhaahno silo ama tawkiid nidaa waxa weeye na fahmaayaan dadku laakiin hadhow markaad tafsiir joogto ha isku dhihin zaa'id ha dhihin weliga ta'aduban maca alqur'aan walaa tulquu biaydiikumta badaas wey mafcuulkiya markaan lagu siyaadiyey walaa tulquu aydiyakum eh waa mafcuul toosa waa fi lmubtada'i lagu siyaadiyey naxwu bixasbika waxaa kugu filanu dirham weye bixasbika midka kugu filanu dirham xasbuka uu ahaa ah, baa la gelsha bixasbika midka kugu filanu dirhamun mubtadaa lagu siyaadiyey welina waa mubat welina waa muhbat wa fii khabari naasiki caamilkii naasika qabarkiisina waa lagu siyaadiyey mudaafka ka sife wa fii khabari naasikhi naasika kabarkiisana waa lagu siyaadiyey khabarka almanfiyi la anfiyey naxw alaysa allaahu allah miyuusan ahaan bikaafin kaafiyan mid ku filan kaafiyan uu ah waaa marka baa la gelshay bikaafiyin ay noqotay uma ucila iclaala qaadin sidii qaadina loo cilaaliyey bikaafiyin markay noqotay اstثqilat اlkasraةu calىa xarfi اcila faxudifat waa la xadfay iltiqaa saakiniina dhacayoo yadiioo reeban iyo tanwiintiio nuun saakina ah a iltiqaa saakiniin ka dhex dhacay iltiqaa saakinaynna lahu qaacidaة wa qaanuun sidiisa qaaciday qaanuun iska leey iltiqaa saakinayn mogta iltiqaa saakinayn lahu qaacidaة wa qaanuun qaacida iyo qaanuunu iska leey duursheex kuma socdo in kaana bayna xarfayni صaxiixayni kusila اأwl ayada lafteeda wana ka laabto mararka gabala kusila اأwl markaad tirado kasrido aiqal ka imaana markaasa fatxa la aada لأnna akhafu الxarakaat lakin asalku waa saas daan cilo kale imaan in kaana bayna xarfayni صaxiixayni kusila اأwl وin kaana bayna xarfay اcilana waxaa la fiiriya midka maziyada leh labada xarf cilayaa derajo roona la midka maziyada laha la baaqi yeela kan kalea la xadfaa wain kaana bayna xarfin صaxiixin wa xarfi cilatina faxadfu xarfi اcilati owlى waqiila waajib marka lahu qaacidaة waqanuunana la yidhah marka kaafiy markii la yidhi oo yadii sukuunsan tahay iltiqaa saakinaynaa dhacay nuunta iyo yadu ka dhex dhacay nuuntu waa xaraf صaxiixa yaduna waa xarfu cilo yadiyaa la xadfay kaafin xarafkii ka horreeyey yada ayaa tanwiintii tagtay alays allahu bikaafin alays allahu alla miyuusan ahayn bikaafin kaafiyan mid ku filan cabdahu addoonkiisa hadda waxaa lagu siyaadiyey baadii khabarkii oo laysa oo manfi ah aa lagu siyaadiyey meeshaas waxaa caddaatay bacda manfina waa lagu siyaadi karaa mufbatna waa lagu siyaadi karaa maadshaadki dhamaan rabin intaasu ah mar kale waatan iyadoo khabar manfiya lagu siyaadiyey wama allah ma ahaanin baasilin mid moog ama tacmaluuna waxaad samaynaysaan maada waa naafiya xijaaziya tacmalu camala laysa allah waa isimkeedii haafilan waa khabarkii maada markaasaa lagu siyaadiyey khabarkii oo manfi ah bikaafilin tan waxba kama xadfana marka halkaas meeqaan haynaa meeqaan haynaa ayadoo lagu siyaadiyey faacil waa aragna ayadoo lagu siyaadiyey mafcuul bihina waa aragna ayadoo lagu siyaadiyey mubtadana waa aragnay ayadoo lagu siyaadiyey khabarna waa aragnay labaa naga dhimo bis lix meelooda lagu siyaadi jiray bogga aan soo dhaafnay fiiriya jazaau sayi'atin bimilihaa meesha aayadda qur-aan ka muuqato waxaad tidhaahdaa alkhaamis meesha shanaadoo lagu siyaadiyo alkhamis meesha shanaadoo lagu siyaadiyo bacda waa alxaalu almanfiyu caamiluha xaalo caamilkeedii la anfiyey xaalo caamilkeedii la anfiyey soo ma jeedid ah, aayadda quraan agteedu jazaau sayi'atin bimiliha halkaasu ka qabto alkhamis meesha shanaadoo lagu siyaadiye alxaalu almanfiyu caamiluha xaala oo caamilkeeda la anfiyey ka qowli shaacir qowlkiisa oo kale weeye oo yidhi famaa rajacad ir caamilka waa la anfiyey nafya ka horeeye famaa rajacad sooma laaban rikaabun waa faacilkii rikaabun gaadiidyaal sooma laaban gaadiidyaalkaasoo muntahahaa meesha ay u socoto oo ujeeddadeeda xakiimu bnulmusayabin ay tahay bikhaa'ibatin khaa'ibatan xaal rakaa'ibtu ay tahay mid soo hungowday mid soo qaday wey hadda fiiri khaa'iba laba maxalu shaahida halkan ka rabna maxalu shaahidkaan u soo qaadanoo koowaad waxay tahay xaalo oo caamilkeeda la anfiyey inba zaa'ida la geli karo taas waa ka rabna waxaa kaleetoon isweydiinaynaa khaa'ibada waxaan ka xaalaynaynaa rikaab maxaa u baneeyey waa nakire inakirada sifada u banayda xakiim waa khabar mubtadihiina waa muntahaaha xakiimku waa khabar muqadam ah muntahana waa mubtada muakara ah, marka waxaa leedahay famaa rajacad sooma laaban rikaabun gaadiidyaal gaadiidyaalkaasoo muntahaaha yoolkeedu xakiim bnu musayib uu yahay muntahaada dambaa mubtadaa xakiimkuna waa khabar bikhaa'ibatin khaa'ibatan xaalo ay tahay rikaabtaasu mid soo hungowda ama soo qaday khalaas marka maxalushaahidkaan ka rabnaa waa xaalo oo ba zaa'idaa la geliya caamilkeedina waa la anfiy ah, caamilka hadda waxaa loola jeedaa rajaca maxaa yeeley qaacidadu waxay ahayd alcaamilu fi اlxaali huwa alcaamilu fii saaxibihaa ila lbadela hadda waxaan ka xaalaynay rikaab rikaabna caamil waxa waa rajaca waxaan kaleeto ka faa'iidaysanay haddii nakirada la sifeeyo in wax laga xaalayn karo waa ah, faa'iido kale lix meel lixaad wuxuu yidhi asaadis tan meel in badanaa arki doontaan atawkiidu binafsi walcayn wey jaaa zaydun binafsi jaaa zaydun bicayni ah, tawkiidka naf iyo cayn ayagana aadaa loo gelshaa lix weeye marka faacil mafcuul mubtade khabar xaalo caamilkeeda la anfiyey twkiid oo naf iyo cayn lixdaasaa lagu siyaadiya waa bacda waxaan kaloo ogaanay manfi iyo muhbat labadaba gadaalkiis waa lagu siyaadiye ka soco ba waa ka gudubna min aan gelayna waayahay min ayada wuxuu dhihi doonaa laba meelood meel ahayn laguma siyaadiyo wax aan nakir ahayn laguma siyaadiyo wax aan manfi ahayn laguma siyaadiyo labadaas uu isdaba dhigi doonaa laakiin warkaas waraa ka soo noqon doona warkaas waraa waa kaa min oo kale weeye minta a zaa'idati ziyaadada ku ah fi lfaacili naxwu an taquluu lian laa taquluu si aadnaan u dhihin maa jaana nooma imaan min bashiirin bashiirun mid noo bishaareeya an taquluu lian laa taquluu si aadnaan u dhihin maa jaana nooma imaan min bashiirin mid noo bishaareeya maxalshaahidku waa bashiir oo min lagu siyaadiyey waa nakiro horta nefyina waa ka horeeya labadii baa laga haya ah, nafyina waa ka horeeya waana nakiro bashiirun wey wa fi lmafcuuli lagu siyaadiyey wa ka min azaa'idati ziyaada kuwa fi lmafcuuli ziyaadada ku ah naxwu maa taraa arki maydid fii khalqi الraxmaani allaha naxariista ballaaran makhluuqa uu abuuray min tafaawutin tafaawutan kala tagsanaan cirka fiir adiga meel yar waxoogaa ka kala durugsan yahay ma ku arki kartaa meel yar xoogaa kala fogaatay ama tarab Ah, laamigii shala maan daraad la sameeyey waa tararay soo maan arag ah, banu aadamka wuxuu sameeya waa nuucaas ah. cirkaas intaasoo kumanaanhu taagnaa meel yar balcaa odhan fiiri maantoodan isha ku hay hal yar meel yar waxooga ka taran ma ku arki kartaa maya maa taraa arki maydid fii khalqi الraxmaani allah raxmaanka makhluuqiisa uu abuuray min tafaawutin tafaawutan kala tagsanaan xoogaa meel kala durubtay ma ku arkaysid hadda maxabushaydku waa halkee mafcuulu bihi oo ah tafaawutan aamin lagu siyaadiyey nafyaana ka horeeya waana nakiro nafyina waa ka horeeya maadaa ka horeyda waana nakiro wa fi lmubtada'i mubtadahna waa lagu siyaadiyey naxwu maa lakum inima sugnaan min ilaahin ilaahun kula caabudo ilaahaasoo kayruhu allaha kayrkiisa tanna waxa weeyaan waa mubtade ilaahintaas waa nakiro nafyina waa ka horeeya waa nakiro nafyina waa ka horeya maa ka horeyda waaya waa mubtade wa hal min khaaliqin hal min khaaliqin wowdu waa carabiga uu ku qabtay hal min khaaliqin mid wax abuura khaaliqaasoo hayrullaah allah kayrkiis ah lakuma iniin sugnaaday marka halkaas maxaa la helay waa iyadana waa mubtade waana nakiro muhbatna maahan waa manfi maxaa yeelay istifhaamku waa suuri waa istifhaam اlinkaari bimacnaa nafyi waaye fiiriya marka hadalka tacliiqaahu saaray labadii xarfu jer oo kala ahaayeen ba iyo min wuxuu ku yidhi wastufiida waxaa laga faa'iidaystay min alamsilati amsilada ana albaa bacda tuzaadu waa lagu siyaadiyaa fi lisbaati hadal muhbat ah wanafyi iyo hadal nafyi inta waa lagu siya nafyi walmanfiya loola jeeda isbaat iyo nafyi waa lagu wa tadkulu waana gashaa cala almacaarifi macaarifta waa gashaa wa nakiraatina waa gashaa oo ayadoo macaarif gashay bilaahi biaydiikum ah ka mid a ah. ayadoo nakiro gashayna baailin a ka mid ah bikaafilin a ka mid ah haafilin ay gashay marka nakirana waa gashaa macrifana waa gashaa muhbat waa gashaa manfina waa gashaa ayada ba warkeed waa kaasa wa na min min uu wa na min min laa tusaadu laguma siyaadiyo fi lisbaati hadal muhbata dhexdiisa ma lagu siyaadiyo walaa tadkhulu mana gasho cala almacaarifi cala asaxiixi qowlka saxiixa Ah, laakiin warkaas waraa ka laabtay fiiriya tacliiqa e fiihima fi lqowlay ku saxiixa in bacda manfi keliya la siyaadiyo ikhtilaafa ku jire waa qowlka saxiixaha ku yidhi wax aan nakiraah inaysan gelin oo macaarif aan lagu siyaadi karinna ayadana waa qowlka ah saxiixa labadaba waa saxiix marka ee maaha labada mutafaq maaha mid mutafaqa kuma jiro ah, manfi keliyaha lagu siyaadi karaahe fi ibaat laguma siyaadi karo cala صaxiixi nakire kaliyahay gashaaye macaarif ma gasho cala صaxiixi fiiri marka xaashiyada ey fiihimaa fil masalatayn labada masalo sida saxiixa ku oo ah ibaat waxaan ahayn lagu siyaadi waxa wey ibaat inaan lagu siyaadi karin waa ko macaarif inaysan gelin waa labadaas ey fiihimaa ey annahaa minta laa tusaadu laguma siyaadiyo في باaط ibaط وlaa تdkل mana gaشho عalى المacaariف وhaadaa kaas madhaب جمهوuر الbصriيn weeye وkhaaلaفa waxaa khiلaafay اأkفش واlkisaayu kisaaءi وهiشhاaم فأjaasuu waxay baneeyeen زiyaadata in lagu ziyaadi karo في ibaط jaaratan xaalay jaraydo لمacriفatin qaaل بن maلك وxu raحimah اللaه bacda can nasaba markuu u nisbeeyey ka gadaal haada alqowla qowlkan ila alakfashi wa biqowlihi aquulu u yidhi anuguna qowlka akfashaan leeyahay isagaa sawaabkii maxaa yele aniga muqalid jumhuuraa tir iska daba socda maahiyuu leey waxa waa inaan deliil u keena deliil wixii lahan iska raaca l mujtahid mulaqa marka naxwada la jooga isagu wa biqowlihi aquulu u yidhi qowlkiisaan anuguna leeyahay waxaa u daliil ah waa lihubuuti samaaci maqalka sugnaashadiisa bidaalika arrinkaas la maqlay nadman wa nasran ah, gabayna waa lagu maqlay hadal caadiyana waa lagu maqlay waaba kan fa min anasri nasrigii waxaa ka ah, qowlu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa wuu sarreeyaahe ilaa uu ku qowlay walaqad jaa'aka nabiga subanoo waxaa kuu yimid min naba'i lmursaliina naba'ulmursaliina rusushii la soo warkooda fiiriya walaqad jaaaka minaba ma muhbata mise waa manfi waa muhbat haye ma macrifa mise waa nakiro waa macrif hadde waa tana ka war faacilkii waxa weeyaan jaaco weeye naba ido ah, waaba tan waaba lahayaa u leeyahy xaa loo leeyaha ma jiro soo ma jeedi ko iyo wa qowluhu ilahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sareeyaahe oo ilaah uu yidhi yuxallawna ahlu jannaha waa la qurxiyaa fiiha jannada dhexdeeda xaalo ay ahaadeen min asaawira asaawira jijimaa lagu qurxiyaa jijimahaasoo min dahabin dahab ah jijima dahab ah lagu qurxiyaa yuxallawna waa la qurxiyaa ahlu jannaha fiiha janna dhexdeeda xaalay ku sugan yihiin min asaawira taana fiiriya asaawira waa nakir horta oo mintu hadda nakira waa ku jirtaa laakiin waa musbat nafyi kama horeeyo weliba markhaatiyay qur-aanka uga hele suuraة اإnsan iriya waxulu asawira mintu inay ziyaadat almutusa iri waxulu asawira min fidatin iri inay midtaan suuraةulkafi ziyaado aheed waaba tan ayadii oo laga saaray soo ma jeedid oo xuludu taas ay mafcuul kalabaad u qaadanaydo midkii koobaad naab faacil wey yuxallowna wowdu waa naab faacil xallaada lama mafcuul qaadanayno mafcuul kii koobaad naab faacilay ka dhigatay kii labaad toosay u qaadan karta waaba tan qur-aankiyaa ku baray ah, qur-aankiyaaba ku baray fiiri waxulluu asaawira min fidati waa kana marka mashaahidkaasaa lahaya waaya haddana aayad kale wa qowluhu iyo ilaahay qowlkiisa wayukafiru ilaah waa astura cankum xaggiina min sayiaatikum sayiaatikum soo maa haye waa muhbat kalaam weliba waana macrifo meesha lagu siyaadiye labadiiba waa la haya taas waxay ahayd nasrigii nadmigiina waa kana waa min anadmi waxaa ka mid a ah, nadmi almutadamini koobsaday ziyaadata min min ziyaadadeed fi liijaaba hadal muujab ah qowlu cumar ibn abi rabiica ou yidhi wayanmi waxa u siyaadaa lahaa gabadhi xubuhaa jacaylkeeda cindana agteenna wayanmi waa siyaadaa lahaa gabadha u siyaadaa xubuha jacaylkeedu lana ama xaale wayami waa siyaada laha gabadha xaalo uu u sugnaaday xubuha jacaylkeeduyaa siyaada cindana agteenu ku siyaada famaa kii dhe ism mawsuul wey naafiyaha moodi famaa kii qaala uu yidhioo ku hadlay min kaashixin mid cadaawad qarinaya lam yadura ay lam yadurahaa gabadha waxba ka dhimi ma mid cadaawad feeraha ku haya wax uu yidhi wax ka dhimi maayaan wayami waa siyaada laha gabadha xaal u sugnaaday xubuhaa jacaylkeeda cindana agteennu ku siyaada famaa kii qaala uu ku hadlay min kaashixin kaashixun waa faacilkii qaala fiiri waana muhbat ilamada waxaan ka dhigan ism mawsuule waa muhbat kaashixa waxaa la haha aladii yudmiru lcadaawa alladii yudmiru lcadaawata kan cadaawada feeraha ku haya kaasaa la ihahdaa kaashix Hmm. miskaasaa la dha shi famaa ay ladii ki qaala uu yidhi min kaashixin kaashixun lam yadura e lam yadura gabadha dhibi maaha araada wuxuu ula jeedaa famaa ki qaala kaashixun uu yidhi lam yadura wa milu qowl aakhari kii kale hadalkiisiina waa la oo uu yidhi yadalu wuxuu ahaana bihi ay fiihi maalinka dhexdiisa alxirbaau gabaldayaha yemulu midiisu suureeya qaa'iman xaalo uu yahay kii taagan wa yakuru waxaa badana fiihi maalinkaas dhexdiisa min xaniinilabaaciri geela ololyaalkiisa yadallu wuxuu ahaanaa bihi ay fiihi bihida waxaad u celinada ywm yowmun u celi yadallu wuxuu ahaanaa bihi ay fiihi waana bimacnaa fii ba'du maalinkaas dhexdiisa alxirbaau alxirbaau gabaldayaha bahal oo soomaalida gabalna gabalday yidhahdaan gabalna jirjiroo la yidhahdaan waxa weeyaa intaasoo midabuu yeelanahay ah, qoraxdaas xadda xaggeeda ujeesana waxa weeyaan intaasoo midaboo kala duwan uu yeelana intaasoo midaboo kala duwan waxaan anugu aqaan maaha culummadan ka maqlay gabaldaye ama jirjiroole saas <laughs> culumada dhahaydan ma ee ah, waxaan isha saaray maaha waxaan isha saaray maaha yadal wuxuu ahaana bihi ay fiihi maalinka dhexdiisa alxirbaau ymsl ymulu mid oo isi suureeya qaaiman xaalu yahay midkii taagan wayakuru waxaa badana fiihi fi lyowmi maalinkaas min xaniini abaaciri xaniinu abaaciri abaacir waa jamcu baciirin ah. waa jamcu baciir neef geelaha la jamciye abaacir aa ah la yidhi geel neefaf geela dheh ratina maahan ogow hadda baciire halna maahan waa neef geela ratina waa noqon karaa halna waa noqon karaa baciir hadii la wadhaha ee baciir un rati hadhihin neef geela iska dheh tulud geela dheh waa neef geela marka abaacir waa jamcu baciir hadda macalshahid ku halkee min xaniini abaaciri min xaniini abaaciri xaniinka min aa lagu siyaadiyey waana faacilkii yafuru kalaamkuna waa muhbat kalaamkuna waa muhbat waana macrifa weliba ila waa la idaafeeyey waana muhbat waana macrifa mintaana lagu siyaadiyey min xaniin xaniinulabaaciri yakuru waykuru waxaa badana fiihi maalinka dhexdiisa min xaniin abaaciri xaniin abaaciri minta zaaido faacil soo maha sawse macrifo maha halkaas maxaa caddaaday waxaa caddaaday minta sida bacdiyoo kale waa lagu siyaadi karaa macrifo musbatna waa lagu siyaadi karaa warka ina maali waa warkaas laakiin warka jumhuurta basriinta maha laakiin haddee adil cadow keenay man xafida xujata calىa man lam yaxfadha waaya wuxuu yidhi wa inamaa wax kale maahan lam yatacalaq kuma tacaluqin azaa'idu xarafka zaa'idka bishayin shayna kuma tacaluqin maxaa dhacay lianna tacaluqa tacaluq huwa tacaluqu alirtibaadu isku xirnaan weeye irtibaad almacnawiyo macno loo nisbeeyey waa irtibaad macnawiya macnahee waxaa loola jeedaa caamilka a ah wuxuu ku xihan yahay majhuurka tacaluqaa saas macnaheedu caamilka majhuurka ku xihan ah, macnaha macnaha jaar majhuurka iyo caamilka waa isku xihan waa isku xihan yahay marka haddii la yidhaha xarf jeerkan macno male zaa'idkaa xaa wax lagu xidhaaba wax wax lagu xidhaaba lama arkaba wuxuu ku yidhi waa inamaa wax kale ma ahan lam yatacallaq kuma tacaluqin lam yatacallaqi zaa'idu lam yatacallaq kuma tacaluqin azaaidu xarafka zaa'idka bishayin waxba sababtoo ah لأنa تacaلqa تacaلq huwa تacaلqaad maqle alاrtibaadu isku xirnaasho weeye irtibaaط almacnawiy macna loo nisbeeyey wالzaaئdu xaraf zaa'idana laa macna lahu macnaba uma sugnaan macnaho yartabidu ku xirnaada bimacnaa madkuulihi midka uu galay macnihiisa maba la arkaba maba macnaba male inamaa wa kalena maxaa loola yimaada duusan macno lahayn inamaa wax kale maahan yu'taa waa lala yimaadaa bi xarafka zaa'idka fi kalaami kalaamka dhexdiisa xaalu ahaaday taqwiyatan xoojin iyo wa tawkiidan adkay isku mid soo lama dhi jir waa tawkiid xarfu jerkan qur-aanka marku ku jiro tawkiid sooma dhina waa kaasa saasaa loo keena isaga dhama taqwiyo iyo tawkiida loo keena wallahu subxaana wa taala alam wsal allahu wslam wbaaraka ala nabina Allah